الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan soo helay kitaabkii buluغ lmaraam min adilat اlaxkam lilxaafid ibn xajar alcasqalani qala alxaafiظu raximah llahu tacala وcan anasi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi waalihi wasalama qaal ida qudima alcashaau fabda'uu bihi qabla an tusaluu lmagriba muttafaq calayh wacan anasin radia allahu canhu waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu inuu yihi idaa qudima alcashaau cashadii haddii lasoo qadimo oo lasoo hormariyo oo la keeno fabda-uu bihi isaga ku bilowda qabla an tusalluu intaydnan tukanin almagriba maqribka intaydnan tukanin muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka soo saaray xadiidkan marka wuxuu ka baabka aan ku jirna walow wuxuu aha baabu lxasi cala alkhushuuci fi salaa khushuuc laysku dooriye salaada dhexdeeda xadiidkanna marka wuxuu ka hadlayaa rasuulka aleyhi salaatu wasalaam haddii cashadii la keeno in iyada lagu bilowdo salaadii maqribna ay soo gasho salaadii maqrib oo la adimay iyo cashadii oo la keenay cashada qofka inuu ka bogto kadib salaadiisa markaas uu aado wixii imaamka uu ka gaarayo in uu ka gaaro hadduu wax ka gaari waayena uu tukado asagiina marka sidaas inuu cudurdaar u marka kuleeyahay oo acdaar jamaacadii qofka uga takhalufi kara ay kamid tahay marmar ayb jumhuurtu marka culimada badankooda xadiidka bukhaari muslim baa weriyana takriij saas hadda ma laga sii sheega malaha mar haddii bukhaariga muslim ay soo saareen waa saxiix xadiiska weliba riwaaya muslim iyada waxay le idaa quriba alcashaa cashadii hadii lasoo dhaweeyo haday dabka saaran tahay ama haddaysan diyaar ahayn baabkan shuqul mukulaha oo hadii lasoo dhaweey meesha qudima ah qurida bay leedahay weliba riwaaya muslim waxay ku dartay walaa tacjaluu can cashaaikum cashadiina yani haka degdegina oo intaad cashadiina iska cuntaan kadib aadan jumhuur culamaa marka amarkan waxay ku xambaareen fabda-u amarkaas fabda-u ahlulcilmiga badankooda waxay ku xambaareen cala nadbi in laga wado sunno amru nadbin inuu yahay amar sunno ah inuu yahay bacdi culamaana amarkan waxay ku qeydeen weliba xataa marka uu sunnada yahay waa haddii qofka uu aada ugu baahan yahay cuntada waa marka uu aada u baahan yahay baahi oo u qabo cuntadii nacam sidaasaana marka wejkaas ayaana mashhuur ka ah cinda almadhab alimaam shaafici raximah llahu tacaala marka sababtana waxay tahay cilladay fiiriyeen weliga axkaamta cillada waa laga fiiriyaa ayb cilladay fiiriyaanoo baabkaana oo ugu soo darayba ibnu xajar khushuuca iyo sababta waxay tahay khushuuci ayay tagsiinay qofka nacam haddii uu baahan yahay marka nacam saa darteed marka qofka qofkaasoo kale cashadiisa iska cuno intii salaada uu ku duka khushuuc iyo qalbigiisa maqan iyo intuu sidaas yeeli lahay waxaa laga waxaa la haleeshiin karaa marka haddii cillada sidaan ay tahay waxaa la haleeshiin karaa xukun kastoo noocaas oo kale ah wax kastoo adiga tashwiish kugu samaynayo inta aadan salaadi gelin ka hor waxaad kasoo dhamayso markaad soo dhamaysato salaada adoo faariqulbaal ah soo gal taas marka qofkii aan marka ku qaydin sidaan culamada qaar kuma aysan qaydin ama baahnaaw ama ceed ha u baahnaann ma aysan ku qaydin waana thawri qawlkiisa iyo mam axmed iyo isxaaq ibnu rahuya ayaa saddexdaas imaama sidaas qabaan alimaam thawri sufyaan athawri wuxuu leeyahay madhab fiqhi ah buu leeyahay imaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahuya waxay yidhahdeen wax qayda ma laha xadiidku cumuumkiisa loo dooda ama aad u baahnaa ama ha u baahnaanin kol walba salaada marka adigu waa inaad cashadaada iska cuntaan ficilka ibn cumarna ayagoo ayidaa qowlkooda cabdullah bin cumar radiallahu canhu ficilkiisa oo cabdullahi bin cumar marka muxuu ahaa marka mid aan ka degdegin ilaa cuntada dhamaysto walaa yacjalu ibn cumar ma degdegi jirin xataa yafruga minhu ilaa weelka wax ku jiro dhan u dhameeyo de marka ma la dhihi karaa haday tahay keliya baahi id u haysay inta xoogaa cunoo ka carari laha salaada aadila usoo noqo laha inta kale sooma markaa dereg marka ilaa uu cuntadii ka dhamaysto oo saxankii ka dhameeyo waxaad fahmaysaa in markaas intaa dambe marka hore oo baahidu ay ka bacdamaan wix ka dambeeyo inuu iska cunay cabdulahi bin cumar ilaa salaadii marka ay eh, iqaamadii laaqinayo marka weliba maqlayo iqaamada ayu cuntadiis iska cuni jiray wuxuu ku gaaro arki jiray wixii kalena waa ka dhamaysan jiren mana wakti dheerna ma qaadan jirin asxaabta cuntadooda rasuulka aleyhi salaatu wasalaam naam oo ibnu cumar inta cuntada loosoo dh loo soo dhigo salaada la aqimo falaa yatiya lama imaan jirin salaada xataa yafruqa ilaa uu ka dhameeyo wainahu la yasmacu qiraaata imaam isaga imaamka qiraadiisa arinay buhaari baa werinay lix boqol toddobaatan iyo saddex asarka ah xadiidka abuu ku weriyey soo qiraaada imaamka maqlaayo o iska danaysan jiray marka hadalka ibn cumar ficilka ibn cumar wuxuu taageerayaa qolada aan wax qayda ku samaynaynin oo aan dhehaynin hadduu qofka muxtaaj u yahay iyo hadduusan u ahayn lakala qaada qolada aan dhehaynin baa marka ula socdaana ibnu xasm asaa masaladan aad marka uu ulu ugu sameeyey salaada waa bureeguy haddaysan amarkaan qaadanin asagoo cunto loo soo dhiga adoo baxo salaada aado ee amarkaan uu khilaafo salaada waa bureysa taasna waa madhab baail ah oo ansaxay ahayd leana maxaa yale salaada xataa hadii la dhaho amarkaan waa waajib hadii la dhihi lahay wujuubkan iyo budlaan salaa shuqul ma isku laha marka wujuubki iyo muqdilaatu salaad kamid maaha adiga inaad iyadoo cunto ku taal aad ka tagto salaad aado muqdilaatu salaad maaha masaishaan marka anaa dadkeena aada uguma dhaqmaan khaasatan marka aad arkaysaa soonka oo kale nacam dadkiioo baahan oo la ogyahay xataa qofki inuu baahan yahay maanta dhan ou soomanaay xataa yani mu-aadaanka iyo qaamada inta udhexaysa waxba uma dhexeeyaan waa la horaa laga aqima kalaad taas marka hadda maxay keenaya dadku inay sumayso waayaan dadku inay cararaan marka taas marka wax loo baahan yahay ma aha marka sida sunada ay tahay waxaa weeyaan in qofku uu cuntadiisa iska cuno khaasatan marka soonka afurkau nebiga ka hormari jiray oo xadiidkii bukhaari kusugnaayo qoracdii markay dhacday waa kii nebiga uu yii ijdac lana wax noo soo wuxuu yii noo soo qoosh marka cunto ay wateen iyo waxaas markaas markuu cunto cuno kadib uu nebiga maqribka tuka jiray saasaa hadigiisa u ahaa cumuumka muslimiintana hadigooda noocaas waa carabti iyo cajamba intaan aragna bisha ramadaan inta marka qofka waktigaas soonka uu jiro afurkaasay marka xoogaa shan daqiiqa ama toban daqiiqa siiyaan markaas kadib marka bayna aladaan waliqaama toban daqiiqa acmala udhexaysa markaas kadib qofka xoogaa yar u cunaa ayuu salaadii soo aadaya sunaduna waa sidaas marka nidaamka iyo sunada wax walba waxaas dhan masalada waa nooga hadlaysan waxaa kaloo culamada kamida ah qaar marka ayuu kala doortay marka qaar yiri ayaa jiro cuntada inay marka eh, eh, khafiif tahay inay badan tahay haday badan tahay salaada aadaay hadday cunto khafiif iska tahay cuntada khafiif inta cuna cunay salaadiisana aada ibnulmundir kamid ragga noocaas u kala saaray cuntada marka haday khafiif tahay hadii kale salaada lagu bilaaba ibnulmundir isagao tafsiilkaas ayuu qabaa xikmada marka amarkaana laysku amreen waxay tahay sida ka muuqata culamada tabwiibaadkooda khushuuca in marka kamaalkhushuuc si uunan u tegin saa darteed bukhaari waa baabaysta wuxuu yihi baabun idaa xadara acaamu wa uqiimat asalaatu wa kana bnu cumara yabda bilcashaai saasoo marka baabka ka dhigtay wa qaala abu darda weli abudaad tabiibkiisa socdo wa qaala abu darda abu darda waxa uu yihi min fiqhi lmar'i qofka fiqhigiisa waxaa kamid a ah, iqbaaluhu calaa xaajatihi dantiisa inuu qabsado shayga u xaajada filaya inuu ku hormaro xataa yuqbila calaa salaatihi wa qalbuhu faarihun ilaa u yani salaada marka si uu salaada uqaabilo qalbigiisiiba faari u ah salaada faariq u ah marka weliga abu darda waa camimayba qofka dantiisa aadka u daran inuu hormariyo oo miiska usaaran inuu hormariyo cuntadii ay kamid tahay ay kamid tahay saxaradii iyo kaadidii qofka markay haayaan oo kale ay waxyaaba badan ay kamid tahay naam inuu waxyaabahaas oo kale xaajadiisa ou qaabilo markau dhamaystana salaada u aado wuxuu kasoo gaarana ou arko sababtana cilada wuxuu ka dhigay abudardaa si qalbigiisu xataa yuqbila calaa salaatihi wa qalbuhu faarihun marka bukhaari laftirkiisa taasuu taageera leana caadad caadatu limaami lbukhaari waxay tahay fiqhigiisa isaga aaaar u keensadaa baabka marku baabaysto aaaarta uu keenayo badanaa isaga madhabkiisa uu ku xoojistaa lidalika marka bukhaari laftirkiisa wuxuu qabaa marka cilada xukunkan inuu yahay khushuuca qofka inuusan ka tegin marka haddii ciladaas waaye marka la yiraahdo eh, tafriiqi shaaficiyada wejibau yeelana markaas oo ay u kala qaadeen qof aada ugu baahan cuntadii u taamayo iyo qofaan aada ugu baahnayn Ah, marka waxaa laga yaabaa inuu marka u yeesho wacan abi darin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam ha waxaa kalo iyadana xadiidkan intaanan ka bixin hore waxaa iyadana tambiih mudan xukunka hadda aan sheegnay ma'muumiintu khaas ku yahay amaa imaamka isaga haddii salaada loo aqimo ama marka inta loo yimaado salaadii waa aqimayaa lasoo ogeysiiyo cuntada u haysta isagoo kakaca cuntada u kakacaya sidaasaan alimaam bukaari tabwiidkiisa u tusaa baabka hadda aanu sheegnay wuxuu ku xijiyey imaam bukaari uu yihi baabun idaa duciya alimaamu ila asalaati imaamka haddii salaada loogu yeero wa biyadihi maa yakulu gacantiisana ay ku jirto waxuu cunaayo muxuu sameynaya marka xadiidkii marka wuxuu weriyey eh, xadiidkii eh, camr ibni umaya nebigaan arkay yuli sal lahu aleyh ali wasalam yakulu diraacan isagoo marka diraac goosanaayo cunayo yaxtazu minha goosanayo goosanaayo faduciya ila salaati salaadaa loogu wacay faqaama waa istaagay nabigi fadaraxa sikiina mididadaas ka tuuray mididii hilibka uu ku goysanayo meeshu iska dhigay faqaama fadaraxa sikiina fadaraxa sikiina fasallaa markaasu marka uu tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin fasallaas marka imaam buhaari wuxuu ka qaatay meeshaan imaamku asaga inuu baxaayo oo ma'muumka un ama hadii lagu aqimo ama asagu yiri haddii waktigaas la gaaro salaada aqim haduu yiri muadinkiina waktigii markii la gaaro salaada u aqimay waa soo kacaya cuntadii marka yadcuna marka fabda'udan waxay maamulintay ku socotaan wacan abi darin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi idaa qaama axadukum midkiin haddii uu istaago fi salaati salaada dhexdeeda isu taago falaa yamsax yuusan masixin alxasaa quruuraxa dhagxaanta yaryar ee quruuraxa oo masaajka ku daadsan yuusan masmasixin yuusan masixin fa ina araxmata naxariista tuwaajihuhu masixitaankan la sheegaayo waxay tahay meesha uu ku sujuudayo dhagaxda taalo iyo quruuraxa yaala iyo hadii masjidka uu yahay masjid iska bacaad camal ama masjid gurushiisa aysan saas aysan carada aysan uga nadiifsanayn ay tahay marka inuu maanta dhan caradii oo saas iska yiraha meesha uu ku sujuudayo lama rabo taas wejigiisana de isaguna waa lamid imaam nawowi waa kusoo dara wejigan oo qofkii maanta dhahayno salaad int isagoo ku dhex jiro inuu isaga tirtiro lama raban wacan abi darin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabi waxau yihi idaa qaama axadukum midkiin haduu istaago fi salaati salaada dhexdeeda uu isu taago falaa yamsax ilxasaa quruurac ayuusan masixin oo dhulka yuusan ka masmasixin dhulka yuusan ka tirtirin meesha dhulka uga sujuuday yuusan ka tirtirin faina raxmata maxaa yeele faina raxmata naxariista tuwaajihuhu way soo qaabilaysaa ay tuqbiluhu sidoo kale wejigiisana inuu ka masaxo ma aha ayb rawahu lhamsatu shantii baa werisay xadiidkan axmed iyo afarta asxaabu sunan arbaca biisnaadin saxiixin isnaad saxiixay ku weriyeen buu yii xaafidka meeshaan xadiidkan marka isnaadkiisa waa saxiix halkan uu kuleeyahay ibnu xajar isnaadkiisu waxa looma sheegi karo xadiikan isnaadkiisa waa saxiix in la dhaho iska dhaafe xadiikan isnaadkiisa waa xasan ayaa warka taagan yahay lana si sanadiga abulaxwas in la yaraa ku jira sanadkiisa oo wax mutaabiciyana aan la aqoonin wax mutaabiciyana ma laha abulaxwas waana majhuulu ninkaas ma aha abulaxwaskan salaam ibnu sulaym ma aha inkii iqada ahay maaha abulaxwas oo ka werinaya abudar waay abulaxwas raawis abidar w abidar ninkii ka werinayo culamada qaarna majhuulay ku sheegaan ibnu xajarna wuxuu ku sheegay isagoo maqbuul marka ibnu xajar isilaaxiisa taqriibu tahdiibka maqbuul qofka uu ku sheego waxa weeyaan maqbuulun idaa tuubica w hadii lagu raaco isaga oo la mutaabaceeyo wailaa haddii aan la mutaabaceynin falayin lxadiis asaa yiri muqadamada ibnu xajar ku sheegay ninkan tarjamadi uu siiyana maqbuul waay marka ninkii maqbuul uu yiri ee mutaabaca xadiiskiisa xasan ku noqon karay in la yiraa saxiix waay xadiiskiisu iyaawaa hadii mutaabacaad loo xasan xadiiskiisa oo jooga haddaan loo iskaba dhaas dacfigiisu taagnaanmeeshaan marka xaafidka khada baa meeshaan marka ku sugan in lagu baraarugsanayo maarmaan ay tahay alimaam nawowi isagoo xadiiskan kitaabkiisa alkhulaasa kitaabkiisa alkhulaasa xadiidka raqamkiisa uu yahay kun lix boqol iyo sagaal waaye markuu weriye iy wuxuu yihi xadiiun xasanun rawaahu alaaat xadiiun xasanun rawaahu alaaat majmuucana kitaabkiisa majmuuca waxa uu ku yiri rawaahu axmedu fii musnadihi axmed musnadkiisa ku wariyey abu daawuuda watirmidiyu wanasaa wabnu maaja wa isnaaduhu jariidun isnaadkiisa waa jayd laakin fiihi rajulun lam yubayinu xaalahu laakinse waxaa ku jira yiri nin xaalkiisa aan la cadaynin laakin lam yudacifhu abu daauud laakinse xadiidka abu daauud ma daciifinin waqad sabaqa waxaana soo hormaray u ana maa lam yudacifhu abu daauud waxuusan daciifinin fahuwa xasanun cindahu nawawi laftirkiisa marka waxuu ictimaadayaa sukuuta abu daauud ka aamusitaanka abu daauud xadiidkaanu cuskaan siri marka meesha masaladeeda marka sukuut abi daauud ma la cuska karaa marka waa sax abu daauud wuxuu yii waxaan ka aamuso aniga waa xasan fahuwa saalifahuwa saalix saalixun lilictibaar minha saalixun lixudiya khilaafa ku jira kasoo qaadba inuu ujeedo waa xasan waxaan ka aamuso ma waxau uga aamusay sunankiisa maa laga wadaa mase waxau sidiisana ka aamusay lana waxaa jira axaadiis sunankiisa uga aamusay meel kale markii lagu weydiiyana waa daciif u yii kaasoo kale abu daud waa ka aamusa mala dhihi karo waana masale musalaxa waa masalada imaamu nawowi iyo ibnu xajar labadoodaba waxay taqriiriyeen inaan lagu gaabsanaynin sukuutu abi daawud oo qofka baaxidka ah ee wax baari karo xadiidkan sanadkiisa indou baaro cilad ou ku arko dacfi ku xukumi karaa saasaa imaamu nawowi u yii abu daawud xadiidkii u ka aamusay haddii nin baaxisa oo caarifun bihada cilmi ou baaro duruqdiisa ay u cadaato cilo daciifa udhahayaan taqliid abu daauud ma taqliidsanayo ninka caarifka ibnu xajar iyo imaam nawri labadaba saas cadey kitaabka anukat calaa kitaab ibnu salax ayaa ibnu xajar uu aada ugu cadeeyey laakiin ibnu xajar wuxuu imaamu nawowi kusii qabsamay marka ou baraarujiyey asagoo imaamu nawowi qaacidadaas taxqiijiyey oo hala sakasho oo aaminsan yahay axaadiistan haddana wuxuu yihi kitaabkiisa majmuuca iyo kutubtiisa kale waxaa ku dhacday axaadiis badan oo xasaninaayo bimujaradi sukuuti abi daauud oo ku xasaninayo qaacidadii oo yar khilaafayo taas marka halagu baraarugsanaab yii ibn xajar masaladaas iyada halagu baraarugsanayaa laga dooni markiiba imaamu nawowi wuxuu ictimaadaa sukuutu abi daauud marar badan khaasatan kitaabkiisa majmuuca sidaas marka nuqadka uu ku sheegay ibn xajar oo waxaa hadalkiisa wuxuu ahaa weliba eh, wuxuu yii markuu ka hadlay kadib qultu wahada huwa taxqiiqu in la baaro ayaa taxqiiq uu yahay laakinahu khaalafa dalika laakin imaamu nawowi waa khilaafay yii arrintaas fii mawaadica buu ku khilaafay oo min sharxi lmuhadab kitaabkiisa sharxi muhadabka ka mida iyo wagayrihi min tasaaniifihi faxtaja wuxuu xujaystay biaxaadiisa kaiira buu xujaystay min jli sukuuti abi daawuud abi daawuud sukuutkiisa darteed ayuuna uxujeysta caleyha oo ka aamusay falaa yugtara bidalika yaan arrintaa lagu kadsoomin anukad calaa kitaab ibn salax juska koowaad afar boqol afartan iyo afar dabcada daaruraaya ay daabacaan marka hadda halkan imaam nawowi sukuutka abu daawuud u ictimaaday oo juafaada sheegay marka xadiidka in baaro u baanaanaya marka xadiidkan ibnu xajarna fatxulbaari u ku sheegay waa ka aamusay haba ugama saarin fi lfatxi juska saddexaad safxad sagaashan iyo shan xadiidka raqamkiisu waa kun laba boqol iyo toddoba ibn lqaaan xadiidkan waa daciifiye ibn lqaaan kitaabkiisa bayaan ulahmi walyahaan juska afaraad boqol toddobaatan iyo saddex safxada ah xadiidka raqamkiisu waa kun lix boqol afartan iyo labo waa daciifiye xadiidkana wuxuu kusoo daray axaadiis cabdulxaq ishbili ou ka aamusay isagoo aamusitaankiisaasna u jeedo inay saxiix yihiin laakiinse aan saxiix ahayn baabkaasuu ka baabeeyey ayuu kusoo dhexdaray xadiidkan oo wuxuu leeya cabdulxaq baa ka aamusay inuu ka aamusana ma ahayn oo xadiidka cilaa ku jirta abulaxwas weyaan ciladiisu leeyahay khulaasada marka xadiidkan xufaadu marka qaarna waa daciifinayaan qaarna way xasarinayaan marka qawaacidda marka xadiidkan ciladiisu maxay tahay marka cilat hada xadiis waxay tahay ragga xasanaya tirmidi baana ku jiro oo alimaam tirmidi ayaa kamid a ragga xadiiska xasanay cilada marka xadiidkan waa maxa abulaxwas ninkaas oo abudar ka werinaayo abulaxwas marka tarjamadiisu maxay tahay miisaan ictidaalka imaam dahabi wuxuu yiri abulaxwas wafaqahu bacdu lkibaar rag waaweyn oo ayaa fiqeeyey buu yiri wa qaala yaxya bnu maciin laysa bishayin ibnulqabaan waxa uu yii laa yucrafu lahu xaalu la garan maayo ninkaas wax xaalada looma yaqaano walaa qadaa lahu biiqati qowlkaana qowl zuhri zuhri ninka ka werina waa zuhri firidi abulaxwas ninka ka werina ardaygiis waa zuhri isagana wuxuu ka werina abudar saxaabiga cid aan zuhri ahayna isaga wax kama isa werinin marka majhuululcayn majhuululcayn weyan ila majhuululcayn maxaa la yidhaha waa ninka hal qof hal arday keliya uu ka weriyo tawfiiq muctabarana aan loo haynin oo waxaa la yihahda majhuul lcayn ibn cuyeyne isaga wuxuu yiri sacd ibn ibrahim ayaa zuhri wuxuu ku dhahay isagoo sidaa caraysan oo kale wuxuu ku yiri man abulaxwas ninkan wax ka warinaysa waa abulaxwas layiha faqaala markaas wuxuu yii amaa tacrifu soo ma taqaanid mawla bani kifaar waay kana yusalli cinda rawda rawdada agteeda ku tukan jira eh, xadiidka marka la joogo qofkaan rawdada agteeda ku tukan jira ma aha kawtir ma aha xadiidku siqanimada waxay ubaahan tahay cadli oo xagga diinta ah iyo waxay ubaahan tahay dabdi ninkaas da rawdada ku tukan jira yaa yaqaan dabdigiisa inuu nin xaafida yahay nin kitaab wax ku qortay inuu la garan maayo dad badana marka waxay iska leeyihin marka qofka insaanku wuxuu asal ku yahay siqo insaanku cadaalad muslimku cadaalad asal ku yahay laakin iko markaa jira cadaalad keliya maa iqadu iqadu dabdigaa la socda dabdina lama oga adiga caloosha hooyadaa kalama soo bixin dabdi asalna bani aadamka ilaa laga ogaado daabid ma aha qof bani aadamka naam marka saasaa marka dhex marta iyaguna ibnu xajar tahdiibu tahdiibka waxau ku daray imaam nasaa ninkan inuu yiri lam naqis cala smihi ninkaan magaciisa ma dul istaagin magaciisa ma naqis walaa nacrifuhu mana garanayno walaa naclamu ana axadan rawaa canhu ayra zuhriy qof zuhri aan ahayn inay ka werinaysa maanan arkin intaas marka waxay kutusaysaa de aimadan jahaalo inay kuxkumayo ibnu xibaan isaga iqaadkiisa kusoo qaatay ninkaana waa iqan yiri laakin tawfiiqu ibnu xibaan weliba khusuusan nin dabaqadan taabiciinta ku jiro ibnu xibaan dabcan waa wax aada uga dambeeyey marka culamada xadiiska waxa weyan qofka markay xukumayaan waasiqan waa daciif ay leeyihin laba nooc uwaay imaa inay soo gaareen oo ay arkeen iyo imaa inaysan soo gaarin ay axaadiistiisa ku miisaameen waxau ninkaan waa xaafid axaadiista uu weriyey o dhan baa la fiirina ragga kale oo asaga xerta la oo ardada la ma khilaafa ma khilaafo markaasay xugum saareen waxaad arkaysaa ibnu xibaan oo kale nin taabic ah xukumayo ama waasiqan waa daciif bahay ma soo gaarin xaga ugu wareerayo axaadiistiisa waa wax uu natiijadan ku gaaray waana maqbuul natiijada mararka qaar laakiin ibnu xibaan dhinaca tawfiiqa mutsaahil muxadisiintuna saasay cadeeyen marka aduu meeshaan marka calaa kulli xaal wararkan tirada badan oo ninkan tarjamadiis ku saabsan ibnu xajar wuxuu ku khulaaseeyey maqbuul inuu yii taasaan nagu ka qabsanayna oo aan lena ninkaani maadaama rag waaweyn waasiqa ay dhaheen ha kalena jahaalo ku sheegeen cala aqali daraja marka kuwaas hoos looga soo dego kuwaana marka kor looga dego waxa ay rabaan meel dhexoo isugu keena ibnu xajar waxa uu yiri maqbuulun maqbuul marka waa mutaabacu rabaa ma ognin marka wax mutaabaca sheekh albani kitaabkiisa alirwa irwa laliilka wuxuu ku sheegay xadiidkan wax mutaabaca uma ogyin wax dariiq wada mutaabaca ah uma ogin marka hadii sidaas ay tahay de xadiidku waa daci mubaaqi ku ah wallahu aclam sidaas sidaasana laga yaaba inay raajixtaa sidaas ayaa suurtagala inay raajixtaa xadiisku inuu xasan noqdana baciid ma aha waxuusan baciid ku noqonaynin waxaa laga yaabaa culamadan xasanaysa laftirkooda zaada axmedu waaxidatan owda riwaayadaas dambe inay ku xijinayo waa iska suurtagal aan akrina marka khulaasat lqawl marka waa maxa xadiidkan ninkaa abulaxosaa ku jiro oo mutaabaca u baahan wazaada axmed wuxuu ku daray isla riwaayadiina wazaada axmed axmed wuxuu ku ziyaadiyey waaxidatan hal mar masax masedac haba masax hal mar dhulka saas tirtir ama haddii wejigu ay tahay wejigaaa masax awda tag banaan marka xadiidkan laftirkiisa inaan la masxin sheegaa hadii ay noqoto inaad masaxaysan haljeer masax hal mar ka badan maya sababto a ah khushuucigaa tegay maanta dhan qof asaga istirtiraa iyo meeshuu ku tukanaa tirtiraa iyo salaadii marka khushuuceedii ayaa tegay macnaha xadiidku marka waxaa weya laa tamsaxa masixin wain masaxta haddaad masaxdana falaa tazid calaa waaxidatin hal mar ha ka badani nahyigaanuna marka waa karaahatu tanziih imaamu nawowi wuxuu le culamada waxay isku waafaqeen karaahe inay tahay in maanta in meel qofka u masaxo meesha uu ku dukanayo hadii cudur cudur usa jirin hadii cudurdaar cudurdaarka maxaa kamid noqon karaa marka cudurdaar cudurdaar qofku waa gara karaa sababtuna waxa uu ku celiyey waxa ay tahay tawaaduca iyo khushuuca ayay khilaafaysaa salafkuna waxay kaloo kaadeen buu yii in madaxa wejiga la tirtiro salaada dhexdeeda sidoo salaadii weli ka bixin inuu maanta dhamaan u foolka tirtiraayo u ka tirtiraayo bubusta iyo waxyaabahaas xadiidkan marka macnihiisana waa riwaayada wazaad axmedu waaxidatan mid iga sadex isaga tag xadiidkan marka imaam axmed isaga ibn abi leyla yaa ku jiro riwaayada axmed ibn abi leyla baa ku jiro waana mutakalamun fiih xoogaa lagu yar hadlay waa laga yaabaa marka in riwaayadan axmed iyo inay isxoojinayaan xadiidkii hore abudar binaan calaa dalikana fafaadii hore ay u xasanayaan xadiid taas marka lidalika waxaan uleeyahay baciid maaha xadiidkan inuu xasan noqdo lana labada xadiis waas ku macno midna wuxuu leeyahay masixinkan kalena sida unba ku orana ee hadday noqoto inaad masaxda hal mar ku ogolaana hal mar masax ama isaga tag waa iswaafaqsan yihin labadii hore lidalika alimaam nawowi labadan xadiis isku macno ka dhigaya waxaa laga yaabaa iga laftirkooda taxsiinkooda inuu mid ou yeesho oo macnuhu marka u yeelo labada riwaaya ina isku isku kabaay baciidna maaha arinta wafi saxiixi waxaa ku sugan saxiixa dhexdiisa bukhaarigi can mucayqiidin naxwuhu isagoo kale biayri tacliilin laakin tacliil la-aan biayri tacliilin iyadoo la cilaynin meesha dambe fa ina raxmata tuwaajihuhu cilada intaas mutaxawinka taas kuma jirto buaari ma uusa werinin oo inteeda qaama axadukum fi salaati falaa yantaxi xasaa intaas soo weriye tacliilin yani cilaya marka tacliil la-aan tacliilkan hadda waxaa marka ila xukunka asoo loo yeelin ayuu soo saaray marka riwaayadaas marka bukhaari iyaduna maxay oranaysaa marka inuusan masixinba qof biayri tacliimin tacliim la-aan midaas marka bukhaari iyo muslim intu waa weriyeen oo waxay ahayd weli riwaayada waxay ahayd in kunta laabudda faacilan fawaaxidatan taas riwaayadiisaas in kunta laabudda faacilan hadayba haddii loo hurti yahay inaad samaynayso hal mar bisku gaabso fawaaxidatan oo waxaad ku gaabsataa hal mar oo keliya fastafi biwaaxidin hal mar ku gaabso kana marka waa xoojin karaa marka riwaayaadkan maa laba riwaayo iska hor imaanaysa maaha midna u ku dhaha mar masax midka kalena uu kuleeyaha masixin laba riwaayo iska hor imaanaysa maaha yani maxaa yele midda dambe laftirkeeda waxaa laga qaadanaya inaan la masixin maxaa yeele marka lagu leeyahay in kunta laabudda faacilan hamasixi weyaan un macnaheed hamasixin hadiina ay dhacaysa inaad masaxdana hal mar ha ka badin marka labada xadiis waa isku macno dhow yihiin waxaana laga wada qaadanaya xadiistan in qofka uu iska dhowro salaada dhexdeeda in marka korkiisa iyo jirkiiyo meeshuu ku dukanayo inay shuqliso lama rabo waxaa lamida ah iyadana sidoo kale qofkii marka eh, maradiis inuu celceliyo maanta dhan iyo waxyaabahaasna waa la reeba xadiis abu daauud ayaaba cadaynayo nabiga sala allahu alayh ali wasalam u amray eh, eh, allaa yakufa shacran qofka inuusan timi celcelinin maanta dhan marada maryaha inuusan celcelinin markuu tukanayo taxaas un sababtana khushuucigay tagsiinaysaa lamana rabo masalada iyadan marka xadiidkan culamada marka xasanisay xadiidkii hore laa yustadcadu qawluhu qawlkooda marka la baciidka maayo bal inuu muxtamal yahay radia allahu canha wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri caaisha sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan can ililtifaati milicsiga xaggiisa wax ka weydiiyey fi salaati salaada dhexdeeda la milicsanayo faqaala waxa uu yihi huwa isagu ikhtilaasun dafid waayo yakhtalisuhu shaydaanu shaydaankii ou dafaayo min salaati alcabdi adoonkii salaadiisii wax ka dafaayo rawaahu lbukhaariyu xadiidkan bukhaari ayaa soo saaray ayib xadiidkan isagana nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxa uu ku reebaya waxa la yidhaha aliltifaat iltifaat waxaa la yidhaha qofka inuu indhaha ka milecsiiyo oo isagoo qibladii ka leexanin aragiisa xoogaa uu indhaha ka yarjeediyo oo meelaha uu fiirfiirsado kaasa waxaa la yidhaha iltifaatkaas ayaa la yidhahda bukhaarina xadiidkan wuxuu ku keenay taxta baab baabu liltifaati bisalaati baabu liltifaati bisalaa marka xadiidkan waxaa laga qaadana marka in iltifaatka salaada dhexdeeda karaaha u yahay oo la karaahaystay xaafid ibn xajarna arrintaas ijmaac ka cabiray in la necbaystay ijmaaca ku guntay intifaadkaas ilaa yani cinda daruura ma ahan ilaa xaalad daruuro ah oo keliya ma ahani oo xaalado daruurada maxaa ka mid a ah xadiidkii abu daawuud oo werinayo kale nabigu sala allahu alayh ali wasalam nin bau diray markaasu yii dhinacaas buurta aad oo sahan noo noqo oo baldad iyo wax inay joogaan iyo noo soo fiiri rasuulkii marka salaadu iska xirtay ninkii u dirayna buurtiibu ku dhaqaaqay nebigu aleyh salaatu wasalaam ilaa uu ka milicsado ilaa uu ka mirqo waa milicsanay nink waa yar milicsanay marka haddii daruuro noocaasoo kale ay jirto oo marka taasoo kale ay jirto wax dhibaataa malaha nebigu marmar saasoo kale uu sameeyey waxaa iyadana lasoo gelin karaa taas waxay tahay haddii qofku laftirkiisi xaajo daruuro ah ay ku tahay inuu milicsado haddii uusan sidaas yeelinna wax marka wax dhuminayo marka xalaal daruura unbaa laga saara laakin asalka qofka isagoon daruura haysanin waa karaaha inuu salaada dhexdeeda iltifaat oo ku sameeyo jumhuurtu marka karaahadaas waxay ka dhigeen karaahat tanziil salaadana kuma gurtay dhahen xaaraam oo hadda lagu dambaabayana ma aha saasay jumhuurtu jumhuur ahlicilmi ay ka tilmaameen ay laakinse culamada qaarkood waxay leeyiin yaxrumu ilaa lidaruurati xaaraam waay culamada shaaficiyadin mutawalli baa kamid ah ragga saas dhahay waa xaaraam iltifaatka ilaa cinda daruura ma aha qawl ahli aahirna saa aahiriyaduna saasay qabaan allahu aclam taas waxaadna moodaa marka ina hadii daruur aanay jirin taas inay marka waxaa tahay moodaa nacam eh, karaahata taxriimka leana maxaa yeele salaadii qofka inuu ilaahay ka jeesto wax weyn wax iska fudud ma aha mida kale khushuucu salaada waxaa wey waa lubu salaati hadii khushuucin iltifaat samayna khushuuc ma samayn karo khushuuci marka salaad in laga waayo waa karaahastanzihi in la yiraha waxay noqona taas baciid wallahu aclam axaadiis fara badanna waa kusoo aroortay oy kamid tahay ilaahay ka zuuli maayo qofka inuu muqbil uu ku yahay maa lam yaltafit milicsanin hadduu milicsadan ilahi kasii jeesanaya ixtilaaska marka ariibka xadiidka ku jira waa maxay huwa ikhtilaasun waa dafid ikhtilaasku marka waxaa layiha qofku si kelisa inuu qofka uga dafo sida raajixa ahna isagoo ujeedo inuu saa uga dafo isagoo ujeedo qasab ma inuu marka dhowr lafdi oo kala gegedisan baa jiro ikhtilaas waa dafid qofkii on kaa adkayn on kaa awood badnayn waxa uu adoo ujeeda dafkaasi ikhtilaas mahbina waxaa la yihaha qofku markuu kaa xoogo xoog kaaga qaato waa kaa boobay xoogna waana kaa xoog badanya xoog kaaga qaata awoodjeed u kaa qaaday xoogna waa kaaga qaada mahdi baa la yraa marka maxay noqona iyadan kaa qaata saddexda saasay ku kala gejisan naahid iyo saariq iyo marka iyo mukhtalif iyo mukhtalif saasay kala yihiin waxaa laga cabira marka waktilaasum yakhtalisuhu shaydaanu min salaati lcabdi riwaayada bukhaari waktilaasum yakhtalisu bay leedahay riwaaya bukhaari oo werinayo waxay oranaya huwa ikhtilaasun yakhtalisu shaydaanu shaydaanka u dafaayo min salaatilcabdi adoonka salaadiis xaggeeda wax ka dafaayo maadaama marka shaydaankii uu yahay marka mid oo qofkii waxaa laga cabiraa marka eh, waxaan isaga aada u rabo marka salaadaadii ayuu marka ayuu u jeedo oo salaadii ku jiro qalbigaadii salaadii uu aadisan yahay ayuu waxuu rabaa marka markaas iltifaad uu ku gelinayo markuu iltifaadkaas ku gelinayo salaadii buu rabaa inuu dhaf ka siisto cilada marka nahyiguna waxay tahay laba cilaa lagu sheegay naqsun lilkhushuuc khushuuc bay nuqsaamin culamada qaaraa yiri qaar kalena waxay dhaheen tarku istiqbaali lqibla qibladaa qofkau ka jeesana xubin xubintiisa kamid ah qibladii ka jeedana oo indhihi ah taas waa culamada qaara dhaheen laakin khushuuca inay tahay ayaa loo badanya rawahu lbuaariy xadiidka bukhaari baa wariyey marka waxaad garanay marka qofka shaydaanku inuu salaadiisa iyo cibaadaadkiisa inuu ka qaado karo cibaadaadka marka in la ilaaliyo waxyaabahan marka axaadiidta laba axkaamta shareecada culamada aada uga hadasho asraarta shareecada sida sheekhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim iyo waxay leeyihiin waxyaabaha awaamirta dadka la faray iyo waxyaabaha laga reebay waxaa asala waxyaabaha dadka la faray nawaahida iyo waxyaabaha dadka laga reebayna waxaaba looga reebayba waxaas ay samaysanayaan inay sidoodii baaqi ugu noqdaan oo aysan ka hayraadin marka waxaan ha samaynin marka lagu leeyahay waajibka aad samaysa iska halayni laana haddaad manhi shay la nahiyey aada korto waxaad iska halaynaysa waa un cibaadadaas wax kamida unbaad halayna lidaalika hadda fiir iltifaatkana lagaa reebaya maxaa lagaaga reebayaa salaadaadii ajarkii aada keeni lahayd waa nuqsaaminaya marka weligaa qofka marka lidaalika qofkii ka taga amar iyo qofkii nahyi koro yaa daran marka qofka amar ka tagaa xun lana shayga asalka ahay in la iijaadiyo oo la keeno ayuu qofkan banaanka ka qaaday bu ka tegi lidalika qofku hadduu salaadii dukanayo maala xaaraam wax ahna ou samaynayo laga reebay in uunan ka tegaynin wuxuu ka rooyaha qofka xaaraanta iska ilaalinayo salaadiina aan tukanaynin laakin soomaalida waa cabsiyaan arrimadan qofkaan muxuu salaada ka dukanayo kuleeyi kanuu sameyna haddaan la huraynin labada qof inuu kana ka tago waa salaadiina dukada lakin haddaan la huraynin qofka salaadii dukanayo hadda wax xaaraana samaynayo wuu dhaamaa ninka salaad dukanaynin xaaraana aan sameynaynin lan maxaa waajib laysu dirayba kan ka tegin wixii ilaahay adiga kuu diray kuu abuuray u ka tegin nahyigaani laakin waxaa un lagaaga reebayaa yuus ka hadlaynin ah amarkaan wlirmidiy an anasin wlirmid tirmid waxaa usugnaada an anasin anas saxahu waana saxiix yeelay tirmidi iyaaka nafya shaydaan ayaan kaaga digaya iyo aliltifaata iyo milics fi salaati salaada dhexdeeda lagu milicsado fainahu maxaa yeelay milicsigu halakatu waa halaag waa halaka waa ku halaajinaya fain kaana hadii uu yahay milicsigu laabuda mid loo hurti la yahay fafi taawuci fafcal samee fi taawuci salaada sunada ku samay xadiidkan marka tirmidi waa soo saara xaafidku wuxuu le weli tirmidiy an anas wa saxaaxa nusakda tirmidi ee hadda anago aan aragnay xadiiun xasanun gariibun baa ku taal xadiiun xasanun gariibun baa ku taal tasxiixu ku yaala laakin da nusakdaas way gedisantaha dabcan waxaa laga yaabaa nuskada ibnu xajar inay ku taalay xadiiun saxiixun xadiiun saxiixun inay ku taala lidalika asaga keliyana maaha waxa yiri ibnu xajar hadda waxaa sidaan oo kale yiri majdudiin ibnu taymiya ibnu taymiya awowgiis abulbarakaat cabdisalaam oo kitaabka muntaqaha iskale kitaabkan nail awdaarka u sharxaayo nailawdaarka matniga u sharxaayo axaadiistaas axaadiislaxkaam waxaa jamciyey sheikhulislaam ibnu taymiya awowgiis axmed ibnu cabdilxaliim ibn cabdisalaam cabdisalaamkaasaa jamciyey marka isaguna saan oo kale u yiri marka oo wuxuu yidhi waqaala tirmidiyu saxiix saxiix waxaa laga yaabaa de nusak oo marka saxiixa oo marka muqaabalaysan inay ayaga ku arkeen oo tirmidi nusakdana marka de tirmidi kutubaha marka wax laga soo guurina waa dhib badan tahay naam ilaa alimaam nawowi wuxuu shardina qofku hadduu rabo inuu kitaab wax kasoo naqliyo waa inuunan ka naqlinin ilaa kitaab la saxay maaha culamada riwaayada hore nuskada markay tirmidi wax ka naqlinayaan nuskadoodii waa u saxmay kuwo kale ku muqaabaleen markay nusko noocaas wax kasoo guuri jiren marka cilmigu ma aha cilmigan xadiidka ah cilmi yani wax qofka uu ku arkaayo keliya makiinadan waxa ay daabacday keliya uu ku arkaa maaha waa fawqa dalika qaaraa culamada marka waxay leeyihin ilaa labo kitaab laba nusko hadduu heli karo labada nuskaa ka fiiriye waxaan inta uusan warka soo guurinin dikada keliya ku jirta culmadii hore muqadamat majmuuc oo ku ishaara alimaam nawowi aadaabta daalibkana waa kamid tahay daalibcilmiga waxa uu soo guura inuu iska xaqiijiye hadda waktiyadan dambe weliba de taxqiiq waa iska yaraadayna waxaweya madbacadihi waxay u samaysan yihiin tijaaro lidaalika waxaad ku arkay boqolaal qalad ah isaga taasi marka ninkii ictimaado madbacadahan hadda jira oo kale keliya waa aada ilaa kutub aan aada looga shaqaynin oo aada loo taxqiijinin qofka haddaw iska ictimaado hadhow wax soo naqlintiisu khatari gelweliba daaraha qaarkood aada u daran ah, oo waa iska wixii baa la boogsiinaya heeba waxaa lagu qoraa combyuter waa laiska boogsiinaa dadaan di wax ka aqoonin cilmigaana daabacaayo khalaas markaasaa malaayiin nuskaa soo gelaysa qofka iska qaadana waa fiirin wixii khaladba marka nusakduna waa isbedbedelaan mar walba lidaalika kitaabkan tirmidiga weliba sida imaam nawwi u cadaynaayo xasanun saxiixun iyo xadiidun xasanun iyo xadiidun saxiixun marka uu leeyahay nasakdi iyo riwaayaadkiisiyaa isbedelaya xataa iska dhaaf kale lanna kitaabka tirmidi dhowr nin baa ka warisay dhowrkii nin ee kitaabka ka warisay nin waxaa laga yaabaa xadiid inuu xasanun saxiixun uga wariyo nin kale inuu xasanun ku qoray riwaayadiisa marka taa laftirkeeda muraacaday ubaahan tahay iyo ilaalin marka culamada kule sidaasay dhaheen wahmina ma aha waa fi bacdi nusak inay ku taal ayaa suurtagal ah xadiidkan marka intaas marka aan ka saxno bulugulmaraanku sidaanu ku yii waa kan ujeedna xadiidkan marka laba cilow leeyahay xadiis daciif ah awalan laba cilow leeyahay ciladiisa koowaad waxay tahay waa riwaayatu saciid ibn lmusayab can anas riwaayatu saciid ibn lmusayab can anas anas ibni malik taabicii ka werina waa saciid ibn lmusayab wahiy laa tucrafu riwaayo lama yaqaan saciid oo anas ka werina lama arkin lama yaqaan yani saciid ibn musayab oo anas ka werinayo laa yucraf la garan maayo hadda lagama hadlayo saciid waa daciif lama laha saciid ibn musayab daciif maaha waxaa laga hadlaa waxay tahay hal rawaa anas ma la ogyahay ma lama hayo marka meeshaas maxaa laga tuhmi marka noocan maa inuu inqidaac ku jiro suurtagal cilada labaad ee xadiidka uu leeyahay waxay tahay waxaa ku jiro caliy bnu zayd ibni judcaan caliy bnu zayd ibni judcaan caliy bnu zayd ibni judcaan ayaa ku jiro labadaas cilo ibnulqayim zaadulmacaadka ayuu ku sheegay ku daciifiyey juska koowaad laba boqol afartan iyo sagaal marka xadiis cali bni zayd ibni jidcaan oo ku jira mada noqon karaa saxiix allahuma hadda xasan noqdo nasiib leey waa macruuf cali bni zayd ibni jidcaan imaam axmed iyo rag badan baa daciifiya ibnu xajar laftirkiisa taqriibu tahdiibka cali ibni zayd ibni judcaan daciifun ay waa daciif saa darteed xadiiskii asagaa ku jira mida kale iltifaatka hadda salaad markay salaad sunna ah iyo salaad faraba labadaba khushuuca looga baahan yahay salaad sunaa iyo salaad farada labadaba khushuuca looga baahanya oo la oran maayo mida faradka ha lagu khushuuco kan sunadan ayaa lagu khushuucay marka eh, eh, labadaba waad dalbanaysa ya anas waa weri walitirmidiy can anasin wasaxaxahu iyaaka waliltifaata fi salaati fainahu halakatu fain kana laabuda fafi taawur fain kaana laa budda hadii loo ibtilaayahay sabab oo qasab ay noqonayso fa fi tadawuc a ku sameeya marka tadawuc iyo farad labaduba waa la rabaa labaduba khushuuc waa madluub saa darteed xadiidkan waa daciif cali bni zayd bni judcaan baa ku jiro daciif ah iyo riwaaya riwaayatu saciid saciid ibn lmusayib an an anas iyo ina laa tucrafu la garan maayo markaa darteed xadiidku waa daciif وعn anasi radi alahu canhu qala qala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalama ida kaana axadukum midkiin haddii u aada fi salaati salaada dhexdeeda fainahu isagu yunaaji rabbahu rabbigii ayuu lafaqaya ou la koodaya ama ou la shooraya falaa yabzuqana yoosan candhuuf tufin bayna yaday hortiisa yoosan u candhuuf tufin walaa can yamiinihi midigtiisana yoosan u candhuuf tufin walaakin can shimaalihi bidixdiisa ha u candhuuf tufo taxta qadamihi lugtiisa hoosteeda ha u candhuuf tufo yani taxta qadamihi alyusra lugta bidix hoosteeda dhinaciisa bidix lugta hoosteeda ha utufo muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray wa riwaayatin riwaayo kaloo bukhaari bis uu wariyey ow taxta qadamihi ama ama ow bay leeda ufirs tii hore ow ma lahayn ow amase taxta qadamihi gumadiisa bidix hoosteeda ha wacan dhufto marka riwaayadan dambe maxay tii hore uga duwan tahay tii hore iyo midaan midaanaa caamsan leana midaan laba waxyaaboodaa laga qaadana riwaayada dambe inaad bidixdaada isaga tufi karto iyo inaad lugta hoosteeda ku tufi karto mid baa rabta labadooda leana o ayaa la geliyay oo litakyiir ah soma o oo litakyiira ah la geliyay oo xadiidku waxau noqonaa falaa yabsuqana bayna yadayhi walaa can yamiinihi walaakin can shimaalihi ha u tufo dhinac bidix o amase taxta qadamiha isaga tufo hasoon bidix u tufin lugtiisa hoosteeda ha ku tufo marka xadiidkan riwaayada dambe waa acamu iyadaa caamsan oo laba laba ikhtiyaaray ku siina riwaayada dambe baynamaa midda hore hal bis w hal ikhtiyaar bisay kusiinaysa saasoo marka ibnu xajarna u ishaaro fatxiga oo ku ishaaray fatxulbaariga xadiidkan marka hadalkii baxi nafiis oo aada u fiicana ibnu xajar ka qoray fatxulbaariga khulaasadiisuna waxay tahay xadiidkan isaga ah taadiciyaad waa caam yaala ah xadiidkan oo wuxuu yidhi meel kasta qofka hadduu dukanaya xadiidkan caam waay masaajid ha ku jiro horta intaanan gaarin baxsigaas marka aada bidixda utufaysa candhuufta waxaa shardiga ah qof inuusan kaa jirin haddii qof uu kaa jiro ma banaana leanna qof kale midigtiisa qof kale ayay midigtiisa tahay riwaayo kalena waxay leedahay dhanka midig maxaa loo diiday malagaa jooga dhanka midig dhanka midig malg malg malag ayaa jooga marka malag in candhuuf marka xaggiisa lala aado ma aha malagaanu marka makii eh, kaatibka ahay miya mase waa mid kale hadii la yiraa kii kaatibka ahay waaye eh, hadii la yiraa marka midkii eh, kaatibka ahay waaye de xaalad walba markaas xaalad walba marka midiga looma tafi kara fi salaati iyo fi gayriaba looma tafi karo midka kaatibka mar walba adigoo kula jooga soo maa marwalba soo kulama joogi midka wax kaa qoraya isaga marka haddii la yidhaha malagan waa kaatibka salaad iyo keyrkeed isku mid wa midiga canduf looma tuso qibladana looma tuso dhinac bidixun baad utusa mara hadyiga salafkana saasuu ahaa jiray cabdullahi bnu mascuud iyo cumar bn cabdilcaziiz iyo saasay samayn jireen ilmahoodana waa ku tarbiyey jireen inaysan candufta utufin qiblada iyo dhinaca midig inaysa utufin ibn mascuud wuxuu yiri weligay xadiiska xadiiskan kadib maqlayo weligay midig canduuf uma tufinin ama aan salaad ku jirin ama yaanan ku jirin marka waa tarbiya marka caama ah inay noqoto intaas kabacdi marka xadiidkan culamada qaar ay leeyihiin qaadiciyaad oo kale caam waayo ama masaajid ku jir ama ha ku jirin haddii adoo masaajid ku jira canduufta canduufta ku qabato salaad dukanayo masjidkuna uu yahay masjid iska ciid ah oo canduuftii la duugi karo sharciga saas waa oo canduuftii la duugi karo uu yahay iska tuf duug weliba riwaayad waxaa soo arooray abu daauud ku sugan oo in nebiga oo intay tufay tirtiray riwaayaad marka saxiix ah, intuu bidixda candhuuf tufay oo markaa saas u masaxay candhuuftii oo baabi'iyey iyo taas haddii masaajidka candhuuftii laga baabi'i karo oo god oo caro yar inta la qodo caro yar lagu duugi karo ciladuna waxay tahay qof inaan lagu dhigin muslim marka xadiidkan waa caam yaala qaadiciyaad fi salaati fi lmasaajidi wa fi gayriha waa ku caam yaala meel alla meesha ku tukanaysa haddaad adoo tukana candhoof rabta saasaa u tufaysaa alimaam nawowi laakiin xadiidkan waa khaas yaala oo wuxuu yihi xadiidkaanu fiirsada waa fi gayri lmasaajid meelaan masjid ahayn markaad ku dukanaysid ayaad saa yeelaysaa adoo banaan isaga tukanayaad salaad dukanaysaa marka callufaa ku qabatay bidixbu isaga tu hadaan qof kaa jirin wa fii gayri masaajid ku xiray xadiidkan kii kale oo ahaa isaguna atafnu fi lmasjidi khadiatu wa kafaaratuhaa dafnuha candhuuf tufida masaajidka lagu candhuuf tufo waa dembi kafaaradeeduna waa duugis la duugo xadiidkaasu wuxuu yihi waa caam oo wuxuu caam ku yahay midkaas isagoo caam uga dhigay masaajid andoof maba lagu tufi karo qaab loogu tufi karo maba jirto lana waxaa mar haduuba ku tufo dembiu galay ama ha duugo amayuusa duugin saas u caam imaam nawowi qaadi ciyaadna wuxuu yihi xadiidkaas hore atafnu fi lmasjidi khadiatun wakafaaratuha dafnuha xadiidkaas isaga khaas waay qofka dambaabayana waa ninka aan duuginayn ninka aan duugin waa ninka dambaabay eebimujaradi oo ku tufo keliya ku dambaabi maayo marku duugi waayu dambaabaa ibnu xajarna madhabka qaadi ciyaad u rajaxay alxaafid ibnu xajar wuxuu rajaxay tafsiirka qaadi ciyaad marka waa maxay masjidku hadii u canduufta uu ka duugmaayo qofkii xadiidkan waa caan marka masaajid adoo jooga hadii bacaad uu yahay waa ku tufi kartaa haddaysan biixdaada qof kaa jirin waad duugeysaa fahamka asxaabta abu cubayda iyo rag badan fahamkooda iyo axaadiis badan bau keeneen ibn xajar axaadiis baa taageeraysa qaadiciyaad lana nebigu masaajidka dhexdiisaba ku sameeyey mar oo waxa uu yiri inta u maradiisa qaaday qof haddii candhuuf ay soo dhaafsiiyo bala masaajidka hadduu yahay masaajid aan la duri karin candhuuftiisa maradaada ku tufu yiri marada markaas isku jejebiyey rasuulka alay sala saan hadhow yiri qofka taa marka soomaa haddii hadalka imaamu nawowi la raaco de masaajidka dhexdiisii baa lagu candootii lagu sameeyey masaajidka dhexdiisii baa lagu sameeyey marka cumuumkii waa maksuus inay waa ujeedaa waxaa laga maradaada ku candhoofta dambiga ma gelin marka mar haddii maradii laga soo reebay xadiiskana laga soo reeba waxa u sheegayna soo imaam nawowi marna masaajid laguma tufi karo leeyahay marka qololkaas marka qaadi ciyaad rajaxay khulaasadiisu ay tahay masaajidka haddii candoof lagu tufo oo la duugo waa lagu dambaaba haddii la duugana ama laga bixiyo dembigi meesha waa ka baxaya xadiidkan isaga ahna oo falaa yabzuqana bayna yadayhi walaa can yamiinihi walaakin can shimaalihi taxta qadamihina waa haddii aad duugayso adiga masaajid iyo keyrkiisna waa ku caamo nebiga masaajida kama reebin oo ma uusan dhihin masaajida kuma jiraan ma dhihin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam raafki ku tufo ee raboodo inuu masaajidka haduu cariya aada rabto inaad candhuuf ku tufto sidaana yeelin dhanka bidixaad utufaysaa hadduusan qofkaa jirin rugtaada bidix hoosteeda ama rugtaada bidixaad hoosteeda ku tufaysa labadaas ikhtiyaar uleedahay <coughs> midigta maya qibladana maya ma la garta intaas midigta maya qibladana maya bidixna waa haddii qof uusan kaa jirin tufi kartaa rugtaada hoosteeda waa ku tufi kartaa muttafaqu caleyh xadiidka bukhaariy muslim ida kaana axadukum midkiin hadii uu yahay fi salaati salaad dhexdeeda fainahu sayunaaji rabbahu rabbiga ayuu yafaqaya falaa yarzuqanahu samaacan muftafin yuusan xakoonin beyna yaday hortiisa walaa can yamiinihi midigtiisa walaakin can shimaalihi danka bidix hawtufa taxta qadamihi gomadiisa hoosteeda muttafaqun caleyh wafii riwaayatin ow amase taxta qadamihi gomadiisa hoosteeda ow marka riwaayadan dambe laba ikhtiyaaray ku seena waa idaa caam aada u caamsan anhu isla anas waxaa laga wariyey qaala waxa uu anas kaana qiraamun daah ayaa ahaa licaishata caaisha usugnaa radia allahu canha alla ka raada noqday daahas oo satarat bihi ay ku asturtay iyada jaaniba beytiha gurigeeda dhinaciisa ay ku asturtay qiraamku waxa waay marada khafiifka ee wax lagu asturto guryaha in lagu xiro marka waa un daahiyada waa daah oo kale satarat bihi satarat bihi ay ku asturtay jaaniba beytiha gurigeeda dhinaciisa faqaala markaas faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu markaasuu yihi amiicii canaa qiraamati haada amiicii zuuli canaa naga xaggeena ka zuuli naga baabi'i qiraamati daahaga haadakan ah. fa inahu maxaa yeele isagu laa tazaalu ka zuuli mayso tasaawiruhu tasaawirta ku taallo tacridu lii inay iisoo bambaxayso fii salaatii salaadeeda inay igu soo bambaxayso yani inay iisoo birbirqayso ii bidhaamyso inay i bidhaamayso ka zuulimaysa waa ii muuqanaysaa uu le nabiga ala marka haddaan arko waa ku mashquula ah. waxaan uga mashquulayaa khushuuci salaadaan uga mashquula buu leeyahay rawahu lbukhaariy qisadaas iyo isku mid maaha qisadii markuu nebiga safarka ku maqnaay oo ay guriga daah u samaysay caaisha masawirka ku dhigtay yani mara masawir ayay gurigii daah uga dhigtay masawir wax nool ah markaasuusu nabiga noola soo gelinba markaas guriga ilaahay marka inta laga bixiyo la googooyo googooya marka musawirada waxa nool nool xaaraam keliya nabi qari lama dheheen taas ma dhehen markaas waa googooye laakiin tan waxay ahayd marka waxaa dhici karta musawiro aan ahayn wax ruux le aan ahayn wixii aan ruux lahayn salaad waa ka mashquuli karaan qofka adaba nabiga salaada inay ka mashquuliso hadda diidayo tii horena wuxuu u diidayaba waxay tahay xaaraam kaleba wadataa iyada hadii wax nool la sawiro waxaa rasuulka sala allahu aleyh wali wasalam uu yiri dadkaan marka wax masawira yuqaalu lahum yawma alqiyaamati qiyaama waxaa lagu oranaa axyuu maa khalaqtum wixii aada abuurteen wixii aada loo dhoofteen nooleeya sidaasa laleeya xadiid kalena waa lacana allahu lmusawiriin kuwa wax sawiro ilahi waa lacnaday suurada marka iyo nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh ali wasalam ina almalaaikata laa tadkulu beytan fiihi suuratun oo kalmin malaaigta ma soo gasho guri musawir iyo ey uu yaalo ey ama musawir guri uu yaalo oo ay joogaan ma soo gelayso malaaigta waxaasoo dhan baa warka u iyo nebiga marka musawiradaana waxa farqi uma dhexeeyo kuwa derbiga lagu saw lagu qoraayo iyo midka taalada oo dhagaxa lagu sam laga sameeyana waxba isma dhaamaan <clears throat> leanna sababta waxay tahay nebiga sala allahu alayh wali slam markuu galay beytka masawiradii ku yaala dhowr noocay ahaayeen qaar derbigay kusoo waraaye nabiga sal lahu aleyh ali wasalam mare int intuu qaatay ayaa wuxuu yidhi lasoo qooyey markaasu ku tirtira shay marka mara loo soo qoysto lagu tirtiro hoos inuu salay waa loo jeeda ogtahay taaladan hoosas kale iyaduna waaba baabi ula iya laysku magacayo mada marka masawiradan kale fotogaraafaadkan hadda dadku ay falaashyadaan iyana waa lamid maxaa yl qofkii intu qofkii sawiro ayaa soo xaashi camal aan siina qofki wixii marka qofkiyaa meeshan taaga mas-uulkiisa marka in la yiraa kanu marka waxu ka dhacaa ashiwaa ashica daw waay marka saa darteed masawir ma ahno wax taagan mar walba ma aha de wixii kasoo baxayo so wax taagan ma aha ma banaana dhamaan waana daahiriya oo iska maxdiy waa hadii la yiraa saas mida kale qofka sabreey maxaa la yirahdaa qofka sameeyo musawirada falaasha iyo fotooyinka musawira layidhaha waa sawir qaadaa layidhaha xagee uga baxay marka markaad soo qaadata maxaadela suuro wada waxaan waa maxaa musawira le taa darteed marka bacd culamaa oo waxaa jira kala saarsaaro saaro laakin laa daliila calayhim laa daliila caleyhim arifu xadiidkan marka waa kaas qisadaasay ahayd xadiidkan marka wuxuu kutusaa salaada waxa fasaadinayo oo yani eh, salaada inaysan ku fasaadaynin haddaad maro sharxarxan maro masawir le aada ku dukatid korkeeda salaadaadii ma burayso kusoo celin maysa laana nebiga isagoo hadda wax sawiro iyo wax leh sawiradaas marka ama ha ahaada waxa aan waxay ahaayeen waxaan ruux iyo wax lahayne wax adiga marka sharxanoo kusoo jiito haddaad oo khushuucaadi wax ka tegsiiye haddaad ku dukato korkiisa salaadaadii waxba ma u dhibeen oo yani salaadii ma burinayso laakin sawaabkii bay nuqsaaminaysaa inaynan burinayn waxau daliil nabigana salaada kuma celinin markii uu arkay waxaasna salaadii kama bixin oo ma soo bilaabin taasaa laga qaadanay watafaqa rawahu buaariy xadiidka buaari ba watafaqa buaari muslim waxay isku waafaqeen calaa xadiikiha caaisha xadiidkeeda fii qisati ambijaniyati abi jahmin ninkii abi jahmi la dhihi jiray maradiisii ambijaniyada ahayd ambijaaniya waxaa weya go adag way oo suuf samaysan oo marka aan wax calaamado aan lahayn mara hal midab ah mara aan calaamado iyo diilimo iyo waxba aan lahayn oo ka kan ambijaniya layihaha marka ambijaniya eh, naam qisadaasa marka ilaa ay weriyeen wa waxaa ku jirta fainahaa iyadu alhatni can salaatii salaadeeda iga maxquulisay oo nabiga ninkan baa mare usoo hadiyey mara sharsharxanay ahayd oo eh, si xardhan marka nebiga markuu ku tukaday waa fiiriyey marka way yar mashquulisa xoogaa waa fiiriyey salaadiisii marka wuxuu yidhi salaadeyda iga mashquulin maradan goordhaweyd salaadeyda iga mashquulisay inta iska bixi u geeya ninkii soo hadiyeeye ambijaaniye iga soo qaaday ambijaaniyada marka waa mara aanu xaaraan wadanahay marka waxaa laga qaadanaa marka meeshaas ambijaaniyada nebigu wuxuu u yidhi sidaas oo saas uu u sameeyey qofkaan inuusan niyada ka dilin hadiyadeedii kuu soo celiyay si aan laysu dheerin yani marabaan qaabkii uu isoo hadiyey hore mid kale iiga soo qaaday oo aan calaamad waxba aanlayn hadhow marka waxuu isleeya ninkaan nebigu adiga kuma naabana dabaan laakin haddii u dhihi lahay bax maradaada u celi maradiisa iga qaata wuxuu isleeyahay yani ma nebiga hadiyadaada muxuu diidayo isleeyahay marka waa rasuulka dabeecad wanaagiisa kamidta iyo sida oo u fahmayey ummadda yani dhaqanka ugu fiican oo lagula dhaqmo aada u yaqaana ilaa shamaail maxamediyaha culama la werinaayo nebiga aleyh salaatu salaam qof walba wuxuu aaminsanaay asxaabta kamida ninka uu ugu jecel yahay inuu isaga yahay nin kastoo iyaga kamida wuxuu islaa nabiga nin uu kaa jecel yahay ma jiro ayuu isdhahay marka wuxuu ahaa marka dadka dhaqankooda in la ogaado waa aada u fiican tahay